nawowi wuxuu yihi raximahu allahu xadiidkaa isagoo fasiraya yuqaalu waxaa la yidhaahdaa buu yidhi acdara arajulu idaa balaga algaayata fi lcudri أعذر الرجل ننكو عذر داري مركو دار هذا عذر دارك وقال تعالى يوحي وحيري أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير إلهي وحيري جل وعلا ميانا عمر الإنسين مدوك وان وانتوبا ميان دين منك يديه قال ابن عباس ولنحققون معناه أولم نعمركم ستين سنة wuxuu yidhi nawowi ibnu cabaas iyo muxaqiqiintu waxay yidhaahdeen macnaha aayadda qur-aankii wuxuu yahay miyaanaan wakhtiidii siin lixda sannadood wa yu-ayidhu alxadiidu aladii sanadkuruhu in shaa allahu tacaala waxaana xoojin doona buu yihi xadiidkan xusi doono wa qiila waxaa la yidhi oo kale buu yihi imaamu nawowi macnaahu amaaniya casharata sana siddeed iyo toban sannadood miyaydan jirin buu macnahu u dhacayaa buu yidhi wa qiila waxaa kaloo la yidhi أربعين سنة أفرت سنة ميانا الذي قارسين قاله الحسن والكلبي ومسروق ونقل عن ابن عباس أيضا انت أستعيد تابعين حسن يكلبي مسروق ابن عباس والصحابين والغسور الريبويري ونقلوا عن أهل المدينة رير مدينة وحيك كسور الريبويري كانوا إلى هاي رير مدينة إذا بلغ أحدهم أربعين سنة تفرغ للعبادة haddii addoonka nin iyo gabadh ku doona ha noqday afartan sannadood la gaadhsiiyo cibaadaday u goy jireen buu yidhi u bambixi jireen wa qiila waxaa kaloo lagu fasiray aayadda qur-aanka ah huwa albuluuqu miyaydaan qaangaadhin baa lagu fasiray wa qowla hadalku ilaahay yidhi wajaakum nadiir qaala bnu cabaas waljumhuur ibnu cabaas iyo jumhuurka waxay idhahdeen huwa nabiyu sal allahu alay wasalama kii idiin digi imine miyaanu idiin imanin nebi maxamed baa loo jeedaa calayh salaatu wasalaam wa qiila shaybu waxaa kaloo la yidhi ciradaa loo jeedaa miyaydan ciraysanin oo madaxiinna aanay cira ka soo bixin qaalahu cikrimatu wabnu cuyayna wakayruhuma cikrime iyo ibnu cuyayniya cid aan intaan ahayn baa yidhi riyaadu saalixiinku ku tilmaamay imaamu nawowi hadalkaas qiimaha badan haddaba qof kasta waxaa laga yaabaa hadalkani dhegiisa inuu gaadho mid siddeed iyo toban gaadhay iyo mid lixdan gaadhay iyo mid afartan gaadhayba aayadda qur-aanka ah iyo xadiidku waxay sheegayaan ilaahayna u cudurdaaray subxaanahu wa tacaala qofna aan lagaga tegayn hadal cudurdaaray inuu la yimaado maalinta qiyaame maxaa lay soo gaadhsiin waayey iyo maxaa lay dayn waayey hadduu gaadho siddeed iyo toban jir afartan ilaa lixdan inta udhaxaysa sidaa awgeed ayaa waxaa muhim ah inaynu xasuusnaanno mar walba inaynu dhimanna adduunyada aynu ka tegayno mowduuca aynu dooranay maantu waa kafaa bilmowti cidaa waxa kuugu filan waano geerida qofkana waxa ay yidhaahdeen waxa ugu wanaagsan dadka qofka ku cibro qaata ama qofka ku weero qaata cidda aan isaga ahayn dadka waxa ugu wanaagsan qof ku weero qaata cid aan isaga ahayn waxay yidhaahdeen assaciidu man wucida bikayrih qofka liibaane wanaagsani waa qofka lagu waaniyo isaga cidaan ahayn dadkaa dhimanayo ku waano qaata ku cibro qaata ee dabadeed ogaada inuu dhimanayo isna uu tegayo camal wanaagsan qabta saciid bn musayib waxa uu ka wariyey cumar bn khadaab inuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam akhiruu dikra haadimi ladaad waxaad badisaan xuska ka macaanyada gooya qulnaa yaa rasuula allahi wamaa haadimu ladaad waxaanu ku nidhi buu yidhi cumar rasuulka ilaahay oo maxaa macaanyada gooya qaala almowtu rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam geerida xasuusta inuu qofka muslimkii geerida u xasuusnaado adduunyada inuu ka tegayana uu ogaado mar walbana taasi niyadiisa ay ku kusoo noqnoqotaa waxay dhaxal saddex arrimood waxaanay ka difaacaysaa saddex arrimood saddex arrimood dhaxal wuxuu yahay ka koobaad tacdiilu tawba inuu qofkii towbada dadajiyo oo haddaad ku fakarto qalbigaagana ay gasho niyaddaadana ay ku jirto marna aanad ka saarin adduunyada inaad ka soconayso maalin maalmaha ka mida ah nacash in lagugu qaadayo in lagu maylayo ciid lagugu rigayo lagaaga tegayo hadda waad og tahay laakiin haddaad dareensanaato oo aad qalbigaaga geliso oo aad xaqiiqo iyo dhab ahaan u dareensanaato towbadaad dadejinaysaa goor lagu qaban iyo gooraad dhiman ma ogin adduunyada gooraad ka galban iyo goor lagu qaadi ma ogin sidaa ogeed qofkii mawdka xasuustiisa badiya iyo geerida xasuusteeda wuxuu samaynayaa towbadduu ku dadaalayaa mar walba uu toobad keenayaa wa qanaacatu lqalbi qalbigiisuna wuxuu ku qanacsanaanayaa wixii lagu arsaaqay wa nashaatu alcibaadati cibaadadana firfircooni fara badan buu helayaa oo addoonkii wuxuu u camal falayaa oo u shaqaysanayaa wixii ka dambeeya geerida waayo geeridu waa yaqiin hubaala oo la hubo wixii ka dambeeya ee addoonka lagu abaalmarinayo ee adduunyada markuu ka tago ka qalbado uu la kulmayo ta muhiimadda lahi waa taa waxay ka difaacaysaa saddex arrimood taswiifu tawba inuu qofkii towbaddii dib u dhigo wa tarku ribaa iyo inuu raalli ahaanshihi wixii la siiyey uu ku raali noqdo uu ka tago waatakaasuru fi lcibaada iyo cibaadada inuu ka caajiso saddexdaa arrimoodna way ka hor istaagaysaa xasuustuu xasuustay geeridu geeridu waxay ka soo horjeedaa nolosha oo culimmada luqadu waxay yidhaahdeen carbeed almowtu didu alxayaa geeridu waxay ka soo horjeedaa nolosha waana cibaaro ama waa wax laga tilmaamayo jidhkii oo ruuxdii ka faaruqday wuxuu yidhi imaamka la ydhaha qurdubi raximahu llah alqurdubiyu saaxibu tadkira wuxuu yidhi geeridu waa nolosha oo ka faaruqda jidhka iyo in la kala dhex galo naftii iyo jidhkii iyo qofkii inuu ka guuro xaalad oo xaalad kale u guuro iyo inuu guri ka guuro guri kale u guuro wuxuu ku tilmaamay kitaabkiisa atadkara safxadda afraad waayo qof kastoo hooye dhashay nabadgelyadu nabad qabo caafimaadkiisa iyo noloshiisa iyo da'diisa inkastoy dheeraato maalin maalmaha ka miduunba adduunyada ka galbanayaa siduu shaacirkii carbeedba uu yidhi ninkii gabyaagahaaye carbeed kullu bnu unfaa wa in taalat salaamatuhu yowman calaa aalatin xadbaa'a maxmuulu mid kasta hooya dhashay nabadgelyadiisu aba dheelaato u xanuuna ka nabadgalaaye maalin maalmaha ka mida nacaji waa lagu qaadiyo adduunya waa laga hambaari mid kale wuxuu yidhi wandur liman malaka addunyaa biajmaciha haraaxa minha bikayri alqutni waalkafani wuxuu yidhi waxaad eegtaa kuwii adduunyadan gacanta ku dhigay ee ururiyey adduunyada miyay kala tegeen kafan iyo cudbi yaroo dhagaha laga geliyey mooye wax kale qof kastaa wuxuu kala tegayaa adduunyadan iyadoo laga qaadayo oo laga gelbinayo saddex arrimood wuxuu kala tegayaa camalkiisii iyo waxaa raacaya tolkii iyo maalkiisii wax ka mid a saddexdaa arrimood markay raacaan labaa soo noqonaya midna wuu ku hadhayaa reerkiisi way soo noqonayaan maalkiisii lagu galbiyey ama gaari ha noqdo ama xataa go' la sii saaray ha noqdee waa laga soo celinayaa camalkiisiium la hadhay suu rasuul sheegay calayhi salaatu wasalaam xaqiiqda ruuxda iyo naftu talow maxay tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la socday saxaabiga la yidhaahdo cabdilaahi ibnu mascuud radia allahu tacaala canhu cabdilaahi ibnu mascuud rasuulka isagoo la socda waxau rasuulku ku soo baxay niman yahuud ka mid a ah. niman yahuudda ka miduu rasuulku ku soo baxay calayhi salaatu wasalaam nimankii waxay idhaahdeen waar bal abalqaasim su-aal weydiiya markaasay qaar waxay idhaahdeen haynagu weydiininay naga daayo iyagoo isu jawaabaya waxaydaan raalli ku noqonayn buu idin odhan doonaaye qaar baa yidhi maya waanu weydiinaynaa suga waxay ku idhaahdeen ya abalqaasim xadiinaa cani ruuxi qaasim aabbihii oo nebi maxamed ay u jeedaan bay ku dhaahdeen qaasim aabbihii noo sheeg ruuxdu waa maxay ruuxdan jidhka ku jirta ee dhaqdhaqaajisee ka baxaysa waa maxay rasuulku wuu aamusay calayhi salaatu wasalaam madaxiisana kor buu u qaaday cabdilaahi mascuud wuxuu ihi waxaan gartay rasuulka in lagu soo dejiyey waxyi in waxyi lagu soo dejiyey kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam aayadda aayaddan qur'aankaa buu akhriyay suuratulisraa qul iruuxu min amri rabbii وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إلهي وحول الروح ذو أحد قلت لنبي محمد وآرين إلهي علم لنا ليد مسيني يرموياني تدمي باب باورية وحانو تلمي حديث حسن وصحيحي نوياني شيخ الألبان وحول تلمي حديث صحيح صحيحي وحول شيخ الإسلام ابن تيمية يستغر روح لك ومذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر سلف الأمة وأئمة السنة أن الروح عين قائمة بنفسها تفارق البدن وتنعم وتعذب ليست هي البدن ولا جزءا من أجزائه كالنفس المذكور ولما كان الإمام أحمد ممن نص على ذلك كما نص عليه غيره من الأئمة لم يختلف أصحابه في ذلك مجموع الفتاوى مجلد كتفيت مناسبة حتى أصدر بقول كوبي أفرطن wuxuu yidhi madhabka asxaabtii rasuulka iyo asxaabta rasuulka ardaydooda iyo salafkii ummaddan dhammaantood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 وأركي قفك عمل حن سميين وأركي دانا وحر الإمام خليل هذا السعلي ومفهوم الآية أن من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لم يرفز بل شقي الشقاء الأبدي وبتولي بالعذاب السجمدي هاي الضوحة لغا فهم يا قفك أنت قفك النار لغا صارين كأننا آن لقليني إنانو ليبانين baynahoodii hawd iyo halaag weligii allihuu ku jirayo iyo in lagu intixaamiyo cadaab marna aan ka goyn taysiiru kariimaraxmaan boqol iyo siddeed iyo konton waxaa kaloo ilaahay u yihi subxaanahu wa tacaala aynamaa takuunuu yudrikkum almowtu walow kuntum fii buruujin mashayada meel kastood joogtaan meel kastood ahaataan iyo meel kastood ku sugnaataan geeridu waydin haleeni oo waad dhiman doontaan ilaahay wuxuu yidhi aad ku jirtaanba guryo la adkeeyey dhufayse la adkeeyey ibnu kaiir wuxuu yidhi raximahullah antum saa'iruuna ila almowti laa maxaala walaa yanjuu minhu axadu minkum ilaahay wuxuu leeyahy jalla wacalaa geeri baad u ahaanaysaan kulligiina oo dhimanaysaan mid idinka badbaadayaana ma jiro ayaa aayadda macnaheedu dhacaya tafsiiru qur'aan cadiim mujalaka labaad safxada saddex boqol iyo lixdan waxaa kaloo ilaahay u yihi subxaanahu wa tacaala kullu man calayha faan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam cid kastoo adduunyadan dul joogta way dhammaanaysaa ilaahay daatadiisa ama ilaahay oo sifooyinkiisa ku sifaysan ayuunbaa baaqi noqonaya subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ibnu kaiir isagoo ayaddaa fasiraya fa huwa tacaala waxdah huwa alxayu aladii laa yamuut والإنس والجن يموتون وكذلك الملائكة وحملة العرش وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا أحيي الإمام ابن كثير إلهي كليجي بعنول إساقان دمنهين إنسي يتنكو دمنيا سدوا كلام ملائكة حملة العرش إلهي كليجي باقي نقونيا باقي نقون إلهي وباقي إيهينا وسيدي هو هامد فريي هريي وليجين يا سبحانه وتعالى مرنا أنو هليلين وحد مشاعي وحد نقصي تونا وحول ابن كثير سقصي وضا وهذه الآية آية من القرآن كاهي فيها تعزية لجميع الناس وحوقتي تتعصيه لما ندك لتعصيه لينيو فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت قفنا لما يدوك دشي سود مليا marka iyadoo nool yihiin baa loo sii tacsiyeeyayba tafsiirkiisa mujadka 774 iyo 490 waxa kale ilaahay uu yiri subhanahu وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وحيمد سكرات الموت كيبا يمد سكرات الموت كاسي وحو لي من حق qofkii markuu dhintay ee adduunyadu ka gadoomay geerida wixii ka dambeeyay xaq ahaa ayuu arku la kulmay looma jeedo sakaraatulmowtka xaq ah sakaraatulmowtku inuu xaqii qof kasta uu garanaya ee sakaraatulmowtkiibaa xaq la yimid weeye markuu qofkii dhintay ayuu wixii xaqiiqadiisu ahayd uu la kulmuu arkay markaasuu xaqii arkay sakaraatulmowtkii geeridu inay xaq tahay yaqiin tahay qof kasta uu garanaya daalika maa kunta minhu taxiid geeridu waa waxaad ka cararaysay buu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya أي جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب وهو الحق الذي أخبرت به الرسل وحير وعليم سكرات الموت كي حق ووحي كدن بيي بما بعد الموت قيري دبدا وحي مني أبا المرين عقاب حق الله شيقي أنا وكاش يري مجمع فتاوى مجلد كفر صفحة الله أبو غلي حين إحنا لا حين إحنا وحق الله إلهي ولي سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون waxaad ku tidhaahdaa nebi maxamedow waxaa idin oofsanaya nafta idinka qaadaya malakul mowdkii laydin wakiishay inuu nafta idinka qaado kadib rabbigiin baa laydin celinayaa waxaa kaloo ilaahay uhi subxaanahu wa tacaala قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون بعد كتر هذا قاردات كعريسان ومن إن هلاليسا ميلات كتاقيسان ما تشرتو هداد بريو عرتان iyo haddaad galbeed u carartaan haddaad hawd u carartaan iyo haddaad waqooyi u carartaan dhulfog haddaad u carartaan iyo haddaad dhuldhow u carartaan haddaad guryo adag gashaan iyo haddaad buulo gashaan geeridu way idin haleelaysaa meelaydinkaga hadhaysaana ma jirto fakara maanta camal wanaagsan qabta diyaar garooba is-xisaabiya ilaahay waxaad la hortegaysaan sii shaandheeya كدب الله بقى الذين علينا يا وحيدين كورمي واحد ثمين سن وعكر إلهي جل وعلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت نفنقر ما يسبري وعي كسبا نفنقر ما يسمي على كل من يدل نفس لك يدل قادي وكوكيري يندونه وفنا ما قرن يبري ما يشو تجدونه إنو نرى الكوار دونه إنو عاوة كسي بريسن دونه النرى برينا النرى العافي ما تغبوكو قالي iyoynu caawo mayd noqon doono ninuu kursigu ku fadhiya hadda uu ka nabad kici iyoynu kursigaa ku dulgu'i ma oga waxa kaloo aanu ogayn meeshuu ku geeriyoon doono iyo dhulka nafta laga qaban doono waxaa kaloo ilaahay uhi jalla wacala faidaa jaa ajaluhum laa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun hadday geeridu u timaaddo muddadoodii hadday dhammaato hajashoodii hadday gasho saacadna dib loo dhigi maayo saacadna hore loo qaadi maayo صعدنا صعد المقام ما هو وقت يرؤون وحكوا إله يود سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون إلى يوحركوا إله رمي مؤمنين تاهي إيمانك له يا ريدك مشغول من حولهين يوبتكين حسك إلهي قفك سلا سمي أو خساري إذا سلا سمي سوي خسارتي حولهين وحك بحيا انتاني من ذكي ذكي من ذكي ذكي إيمانين وآنكوا أن دعوني إله هداد بي دقري مدير وكوبا وحان سمي الله وحي لي فري وحان سمي الله وحي لي فري وحان قدن الله وحي لي بواجبيي waxaan noqon lahaa mid sadaqaysta wixii loo dhiibay mid rumeeya wixii la faray waxaan noqon doonaa kuwa wanaagsan ilaahayna dib u dhigi maayo qof go'ay nolol geerideedii gashay nolol ajasheedii go'day oo dhimaatay ilaahay wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu og yahay wax kastoo samaynaysaan haddii laydin calin lahaa adduunyada laydin calin lahaa وحاط ثمين الله يذيبوا إله السيوغي سبحانه وتعالى وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون مديه كمد إلا قيرد أي اتماده مركي قيرد اتماده وحورنا يا رب ارجعون إله يودي علي لعلي أعمل صالحا فيما تركته عمل ويكسن وأدني يدي أنا قصمين سيانو قبطا إله يودي علي إله يودي علي إله يودي علي كالله innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa lagu celin maayo waa kelimadaad iska tidhi wa min waraa'ihim barsakhun ilaa yowmi yubcahuun waxaa u dhaxeeya isagiyo adduunyada iyo isagiyo aakhiro teed ilaa inta la soo saarayo wuxuu ilaahay ka warramaya subxaanahu wa tacaala xaaladda ciday geeridu ku soo xaadirtay ee xumaanta samaysay ee wanaagga ka tagtay ee dulmiga la timid inuu murugoonayo wakhtiga markuu arko wuxuu ku gebagaboobay markuu arko noloshiisii waxay noqotay camalladiisii xumaa markaasuu dalbanaya adduunyada dib in loo celiyo adduunyadii igu celiya lagu celin maayo ma aha celintuu doonaya in loo celiyo inuu ku soo raaxaystuu ku soo nafiso ma aha inuu soo qosno sida maanta ay yidhaahdaan wakhtiga inuu soo lumiyo bal wuxuu rabaa inuu camal soo qabto ilaahay u dhoweeya inuu soo toobad keeno لعلن ما يدب لولي ما إلهين كبح ما يبلن فوقامي وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون قفل علن ما يأذن ذكتغي أو كقل بغي إلهي سبحانه وتعالى الدون كوحو بياني واختدمانيا wakhti guraya oo aan dib loo celinahayn intuu imika jooga haddaanu ka faa'iidaysanin intuu imika jooga haddaanu isdaba qabataynin xilli dambe waxu tari mayso siduu ilaahay baydhi subxaanahu wa tacaala xataa idaa jaaa axadahum almowt tawafathu rusulunaa wahum laa yufariquun aayaadka qur-aanka ah ee ka warramaya geerida ina xasuusinaya ina waaninaya inaynu dib u noqonno inoo sheegaya inagu xambaaraya aad bay u fara badan yihiin haddaynu intaa kaga gudubno oo axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam aynu wax ka mida tilmaanno waxaynu sheegaynaa xadiidka ugu horeeya xadiidkii cabdilaahi ibni cumar ibnu lkhadaab radia allahu tacaala canhum cabdillahi ibni cumar wuxuu yidhi akhada rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalama bimankibayn rasuulkaa wuxuu qabtay buu ihi garbaha calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu igu yidhi kun fi ddunyaa kaannaka gariibun aw caabidi sabiil الدنيا واحد كن قطع كأنك غريب مد غريب وجاني يكون قط أو عابر سبيل أما مد ودك قد بيكون قط الدنيا واحد كن قطع مد غريب وجاني قع أما مد ودك قد بيا قال وكان ابن عمر ابن عمر روحها يقول مد إلى هذا إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح هذا قلبي ستصبح سجن وبرجها سجن وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء هداد وابري ستنا قلبها سجن وخذ من صحتك لمرضك عافمات كاغا حنون كاغا أقارا ومن حياتك لموتك نرشاد نقيري هذا أقارا وإنت العافمات غبتو عمل ونكسن سيقا وإنت أنا حنون صمين انت أدنوشين عمل ونكسن سيقا وإنت أدنوشين بخاري بوريه وحكرا لك وريه إنه رسولك كوري رسولك وينه عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلمين له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعن رسول كل عليه الصلاة والسلام قف مسلم حق أمرها شيء دردار ميين أدياله لبها بين إلا دردارا كاستقر رسول كل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر وحو المامين وحول ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي هبين كابين هذا كم ذي مدع إلا يبو القرية ونيستي وعن ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود الحيري خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا رسولك عليه الصلاة والسلام معلمة ما كم ذا وحوه شيحي حريتنا فرقيسا وخط خطا في الوسط خارجا منه حريتين فرقيسا هاي وذكر أما خطك لو كدح شيحو كدح بحسن وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط حرقا دير وشيحي أفرقيس وكدح ساري أفرقيس إنتيس كدح سبتها رير هيدنا حريتمو كتح شيحي رسولك عليه الصلاة والسلام فقال كدي بحيري هذا الإنسان كان جي وهذا أجله محيطا به تنوى أجشيس يكو حريريسا حريتين تقوبا أو أحاط به أما ويكوبطي وهذا الذي هو خارج أمله وحا ديرك النوي ويد ديلديسي وهذه الخطط صغار الأعراض حريتمها يريرنا وحنون ذي مصائبتي يوينكي فإن أخطأه هذا نهشه هذا هذه تاسا يسيرتو تاسا هرديسا وإن أخطأه هذا نهشه هذا هذه تاسع سيتنا تاسع taasay ينوه يعني البخاري بخاري ووري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعكل أبي هريرة ورسول قعد عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال سبعا عمل هذا كلا دق تضبار الرماد هل تنتظرون إلا فقرا منصيا مياد وحكى للسوغيسان فقر إذن لو سيوح يعني مياد وحكى للسوغيسان أو غنى مطغيا أما الغريم لما يدين قوك سيسم ويوحك لم يتسويسان أو مرضا مفسدا أما حنون إذن فسهادية مو يوحك لم يتسويسان أو هرما مفندا أما قبو إذن مريم موية يوحك لم يتسويسان أو موتا مجهزا أما قاري إذن كاك حيساء الدنيا موية يوحك لم يتسويسان أو الدجال الدجال مو يعني وحك لم يتسويسان فشر غائب ينتظر مد مقال للسبو كوبو شرك بدن وي دجال او الساعة والساعة عدها وامر اما القيام صاعي او دعم وي وحك لم يأتو انسان إيضا أنا أبوي ونقل البدن ترمذي باوري إمام الألبان وحو تلمامي أنه حديث ضعيف تلمذي نوحو لهذا حديث حصل وعن أبي بن كعب قال أبي بن كعب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام rasuulku wuxuu ahaa mid haddii habeenka saddex meeloodow meele ay tagto midka u haa fa qaala wuxuu rasuulku odhan jiray yaa ayuha nnaasu dad yahow udkuru llaaha alla xusa jaa'at iraajifa tadfacuha araadifa tii gariinaysay baa timid ama ruxaysay tii raacaysayna ay raacday jaa'a almowtu bimaa fiih gaaridii baa timid iyo waxay wadatay jaaa almowtu bima fiih geeriya wixii ku jiray baa yimid tirmidi baa wariyey imaam alalbaani wuxuu tilmaamay inuu xadiis xasan yahay sakaraatulmowtku waa xaq weeyaan waxaanay sakradu tahay asalkeedu sakhrad waana xaalad qofka ku dhacaysa oo uu dareemayo dabool iyo xanuun iyo dhibaataaadu fara badan waxaa la tilmaamay in caaisha radia allahu canha ay u timid abuubakarna sakaraatulmowdka ku suganoo sii dhimanaya markii uu islaamay waxay tidhisay gabay lacamruka maa yuqni taraau can ilfataa idaa xajrajad yowman wadaaqa biha sadru markaasaa wuxuu iska qaaday gu'yi wuxuu ku yidhi laysa kadaliki sida maaha caaisho inaad tidhaahdo walaakin quulii laakiin waxaad tidhaahdaa wajaءat sakratu lmowti bilxaq ذلك ما كنت منه تحيد وحتمد سكرات موتك حقي بار لتم ضرعي كدم بين موتك اسوات أسواتك كعر ليسي وحكى عائشة تري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشك عمر فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات waxay ka warramaysaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu sii dhimanayey inuu weelad yaalay rasuulka calayhi salaatu wasalaam biyo ku jiraan kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu biyaha gacanta gelinayey madaxiisana uu marinayay kolba wejigiisa oo rasuulkuu lahaa ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane geeridu sakaraad bay leedahay bukhaari baa wariyey camr ibnu caas radia allahu tacaala canhu ayaa markuu sii dhimanayey waxa uu ku yidhi dadkii joogay agtiisa ee la fadhiyey fa idaa ana mutu haddaan dhinto falaa tasxabnii naa'ixatun walaa naarun gabadh barooranaysa ayay dabagelin buu yidhi dabna hayna dabagelina fa idaa dafantumuunii fashunnuu calaya turaaba shannaa haddii aad aastaan cidda igu roga uma aqiimuu xawla qabrii qadra maa tunxaru jazuurun wayuqsamu laxmuha waxaad dul joogtaan qabrigayga muddo neef geela la qalo oo la qaybiyo hilibkiisa bimacnaa qiyaastaas jooga qiyaas ma ayuu uga jeedaa ma aha neef i qala in qofku markuu dhinto wax loo qalo oo laydha waa fide iyo axan iyo kaadikasiidayn iyo bariqaad iyo balaayo iyo baas waa khuraafaad waana bidco rasuulkana kama sugno calayhi salaatu wasalaam bal waxaa rasuulka ka sugan inuu yidhi laa caqra fi lislaam wax loo boqondhabayo ama wax loo gowracayo dad dhintay ma jiraan islaamnimo dhexdeed buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam oo wax gaalada ay shaqo ku leeday islaamu shaqo kuma leh wuxuu yidhi xataa astanisa bikum ilaa aan idin dugsado oan idin weheshado cumar ibn khadaab radi allahu tacaala canhu ayaa waxa uu weydiiyey kacb alaxbaar xadiinaa cani ilmowt waxaad iiga sheekaysaa buuri balgeerida wasfiguu leeyahay mowtku bal ii sheeg bul waa qaabkee qaala kacbu nacam ya amiir almu'miniin wuxuu ku yihi amiirkii mu'miniinta ow huwa ka qusnin kahiiri shawk waa sidii laan qodax badani ku taalo udkila fii jawfi rajulin oo la geliyey qof calooshiisa fa akhadat kullu shawkatin bicirq oo ay qabsatay qodax kastaa xidid xiidada qofka ka mida uma jadabahu rajulun shadiidu ljadbi fa akhada maa akhada wa abqa maa abqa kadibna uu soo jiiday nin jiididiisu daran tahay oo xididadii uu kusoo gooyey wuxuu soo gooyey wuxuu ka tegay inuu ka tegay wuxuu yidhi ninka la yidhaahda musani oo ardaydii shaafici ka mid ah dakhaltu cala shaaficiyi fii maradihi aladii maata fiih shaafici baan u imid buu yidhi xanuunkuu ku sii geeriyoonayey faqultu yaa abaa cabdillaah kayfa asbaxta waxaan ku yidhi buu yidhi abaa cabdilaahi ow sideed ku waabaraysatay farafaca ra'sahu wa qaal سكر كرقاض وحكيري أصبحت من الدنيا راحلا ولإخواني مفارقا ولسوء عملي ملاقيا وعلى الله واردا وحكيري وحوا بريستي الدنيا دعنو كسي قلبنيا ولا لدينا قوتيا عمل إيقا حمان تيسين لكل ميا ما أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها قرن مايو naftayda inay janno gelayso aan u tahniyadeeyo aw ilaa naarin fa ama inay naar gelayso oo aan dabadeeto naftayda aan u tacsiyeeyo uma bakaa kadibna wuu ooyey wa anshaca yaquulu waxaanuu yidhi walamaa qasaa qalbii wadaaqat madaahibii jacaltu rajaa'ii naxwa cafwika sullama markii qalbigaygu qalalay madaahibtaydina ay cidhiidhoontay waxaan ka dhigay cafigaaga mid aan rajaynayo bimacnaa ilaahayo adun baan ku rajaynayaa buu leeyahy waxaa kaloo la tilmaamay haaruun arashiid markii sakaraatulmowtku sii ayuu sii dhimanayey inuu aada u xanuunsaday kadibna nin dhakhtaraa loo keenay ninkii dhakhtarkaa ayaa waxaa lagu soo shubay qaruurad ayaa loogu soo shubay kaadidiisii si uu u baadho xanuun uga baadho kadib markuu ninkii dhakhtarkaa arkay wuxuu ku yidhi qofkii biyahan lahaa isagu ha sii dardaarmi waa ka soconayaa adduunyada kadib markii uu dhimanaya wuxuu lahaa maa aghnaa cannii maaliyah halaka cannii sulfaaniya muxuu ii taray xoolahaygii awooddaydii saltanadaydii waa mid halaagsantay waxaa waxaan haystaa maanta ma jiro sidoo kale selafka rag fara badan oo ka mid ah ayaa iyagana waxaa laga soo raray inay ahaayeen qaar markay sii dhimanayeen hadallo wawanaagsan oo waaweyn ka tegay waxaa la tilmaamay abidardaa radia allaahu canhu inuu lahaa awr awrka marka cidi ka ammaanaysanayso wuxuu ka odhan jiray waxaa saara waxaana ha saarina kadib markuu sii dhimanayey ayuu awrkiisuu la hadlaya wuxuu ku lahaa laa tukhaasibnii hadan cinda rabbii waar berri ha igula doodin rabbigay agtiisa fa innii lam akun axmilu calayka ilaa maa tutiic kumaan saari jirin waxaad awooddo mooyaane albaani baa ku tilmaamay saxiixada dadka wanaagsani markay adduunyada ka sii geeriyoonayaan waxaa la waafajiyaa kalimatu tawxiid inay ku dhawaaqaan laa ilaaha ila allah waxaa kaloo la waafajiyaa inay wanaag iyo khayr u heelanaadaan oo ay qabtaan ay sameeyaan ama tasbiixa tasbiixsadaan ama wanaag kala hala yimaadaane qofkiisa macaasida iyo xumaanta ku jiray waxaa laga yaabaa xilligaa in la hoojiyo garabkiisana laga baxo adduunyada intuu joogay maadaamuu waantoobi waayey maadaamuu qabrigii xasuusan waayey maadaamuu ku madax adeegay xumaantiisa wanaaggiina uu ka madax adeegay in garabkiisa laga baxa laga yaaba ibnuulqayim wuxuu yidhi wa qiila lirajulin qul laa ilaaha ila allah nin baa waxaa lagu yidhi war hebelow laa ilaaha ila allah dheh fa jacala yahdii bilghinaa markaasuu hees bilaabay hees buu bilaabay wayaquulu wuxuu yidhi taatinaa tinintaa waa af wuu ku heesayey xataa qada ilaa uu geeriyooday oo naftii ay ka baxday wa qiila liaakhara daali mid kala lagu yidhi waar laa ilaaha ila allah dheh faqaala wuxuu yidhi wamaa yanfacunii maa taquul waxaad leeday muxuu iga tari walam adac macsiyatan ilaa rakibtuha dembi kamaan tegin ilaa waan sameeyey dembi kasta uma qada walam yaqulhaa kadib wuu geeriyooday adduunyadana wuxuu ka tegey isagoon kelmadii tawxiidi dhawaaqin wa qiila liaakhara daalik mid kala sidaas leeg lagu yidhi فقال وحو وما يغني عني ما حييت لله إله إلا الله كدوا واقيد وما أعرف أني صليت لله صلاة ثم قضى ولم يقلها صلاة بإله ومن تكون شرين محان كون الله إله إلا الله بيري سيدي بو كغيري يوضا نفكي كبحضي وقيل لي آخر متك الله لا إله إلا الله فقال وحو هو كافر بما تقول كلمة هذه لا ضيبا كقالوا بي وقضى سيدي بو كل انتي وقيل لآخر مدك لا لقول لا إله إلا الله نه فقال وحيري كلما أردت أن أقولها لساني يمسك عنها مركز توني سنة هذا كل واحد الكاذي الله لا إله إلا الله عرب كيغا قبصنا يديريا وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند الموت وحولي من القيم وحولي شاقي مد حاضري dadka dawarsada mid kamid oo sii dhimanaya markuu sii dhimanaya lagu yiri la ilaha illa allah fajacala yaquulu lilaahi filisun lilaahi xataa qadaa isagoo le waar filis ilaahay dartiisiiya sidii buu ku dhintay ilaa markuu sii dhiman uu dowrsanahay wa akhbaranii bacdu tujaar can qaraabatin lahu wuxuu ihi waxay ii sheegeen qaar tujaarta ka mid mid ee qaraabo ah u ahaa annahu ictudira in geeridu kusoo soo xaadirtay wahuwa cindahu isagoo la jooga wa jacaluu yulaqinuunahu laa ilaaha ila allah oy gudagalaan inay u laqimaan laa ilaaha ila allah wahuwa yaquul isagoo leh haadihi alqicatu rakhiisa وارقد عذن يلي قول كي يلو وهذا مشترا جيد كان نوى في عن هذه كذا تنواصلا حتى قضى إلا وقيري وذي وعين القيميري وسبحان الله إلهي وحب كنسان كم شاهد الناس من هذا غير عبرة إذا سيدتك تاكار كان عبرة والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم انت كفرسون axwaasha dadka lagu soo xaadiray ee khaatimadii ka xumaatay baa ka weyn oo ka weyn oo ka fara badan ajawaabulkaafi buu ku tilmaamay haddaba walaalayaal waxay u kaalmayn kara geerida inaynu xasuusnaanno oo aanaynu iloobin oo qalbigeenna aanay ka bixin oo aanaynu qafladiiyo mooganaa ku sugnaanin qabriyada inaynu ziyaarno inu marno weliba dumarku inaanay farabadsan ziyaarada qabriyada eh مر يلا بمويانه فربطن ورسول كره عليه الصلاه والسلام حديث كبريده كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها وعن دين ديلي ان القبريه زياره ثاني زياره رسول عليه الصلاه والسلام وروايات كلا كسغل ان رسول كيري فمن اراد ان يزور القبور فليزر قفك الدورين وقبريه سيارتان زيارته فانها تذكر الاخره اخر يدك حسن ثاني ورسول كنا عضلي دمرك قبريه سيارتين بضن فربديه ku noqnoqoshaday qubuurta ku noqnoqonayaan wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam nacdalay lacana allaahu dawaalaat alqubuur wuxuu rasuulku yihi alle ha nacdalo waxaana ka dhalanaysa nacdasha in naxariista laga dheereeyo macnaheedu maahee waa raadka ka dhalanaya zawaalaat alqubuur dumarka farabadiya siyaarashada qubuurta buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu inoo geliyey sharciga ku dhaqankiisa iyo fulintiisa ilaalintiisa iyo jawaanibu sharciga eegidooda nolol buu inoo geliyey nolol baa inoogu sugan noloshaasi waxay tahay mid adduunyada in anfacaysa mar koowaad marka dambana aakhira in anfacaysa haddaynu ilowno geerida waa aynu xasuuso weyno oo mowgalana ku sugnaano waxaa laga yaabaa inaynu ismoodno adduunyadaba inaynaan ka gadoomayno aynaan ka tegayn kadibna aynu isdhiganno kadibna qalbigeenu u qalalo wuxuu ihi caliy bnu abi aalib إنما أخاف عليكم اثنين وحني كبقيا الله أرمود طول الأمل واتباع الهوى يدديلو ستان يا هودا رعدان فأما طول الأمل يدديلو ستان فينسي الآخرة آخرين إلى سيسا وأما اتباع الهوى هوى رعدان فيصد عن الحق حقين كورتيستا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة الدنيا وحي قرتي يدو دبا سي والاخره قد قربت مقبله اخرنا وحي سوده واتيدو ان سويغيسا ولكل واحده منهما بنون متكستان اوت بي لهي فكونوا من ابناء الاخره ومتك اخر النقطه ولا تكونوا من ابناء الدنيا هو الدنيا نقنا دنيا سويلو بنا فان اليوم عمل ولا حساب ما انت عمل بالله قبل يا يشقوا حساب متك ما انت وغدا حساب ولا عمل برنا حساب ولا ترتا عملنا متشروه waxaa loo tiiriyey geerida mararka qaarkood ilaahay subxaanahu wa tacaala allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha marna waxaa loo tiiriyey malaa'igta xataa idaa jaa axadahum almowt tawafathu rusulunaa waxaa kaloo ilaahay u yidhi walow taraa id yatawafa aladiina kafaruu lmalaa'ikatu hadaad kalaydeen marka ay oofsanaysay nafta ka qaasta kuwa gaalooday malaa'igtu مرة واحد الله تيري ملك الموت كوكليا سيدو إلهي بيد قول يتوفاكم ملك الموت الذي وكر بكم صدح الرسم الدينيان يعني. وحال الله تيري يا إلهي إن يسكو قدري إن نفتلق قاد قفك ودنتو ملائكتنا واحد الله تيري إن ملك الموت كو مركو نفتك قاد قفك دعانتو دا لغو تيري وصدين لغو مضو تحييدك برا ملك الموت كنا واحد الله تيري إنه يسكو مباشرين يا أمو كعانتا كدك يسكو قبشة نفتك وحولي ابن أبي العز الحنف رحمه الله قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم آيات سنكبوها من يصدق إلى هيري حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وقوله تعالى هذا الكين هويري الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى آيات أنا خلاص بيستقوا لأن ملك الموت يتولى قبضها ملك الموت كان نفت قبنيا واستخراجها السياسة صاريا ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب كذب وحا كقبنيا كقاضي ملك الموت ملائكة نحريسة أو ملائكة عذابته ويتولونها بعدها يقعنا قاضي مركايسة كذب kullu dalika biidni illaahi wa qadaa'ihi waxay ku dhacaysaa arrintaasoo dhamme ilaahay idankiisa iyo xukunkiisa iyo qadarkiisa wa xukmihi wa amrih iyo xukunkiisa iyo amarkiisa fasaxat idaafatu tawafi ilaa kullin bixasabihi waxa dabadeeta ansaxaysa buu yidhi in loo tiiriyo mid kasta sidiisa loogu tiiriyo malakul mowtka mar loo tiiriyo malaa'igta mar ilaahay loo tiiriyo caqiid taxaawiya sharxeeda ku tilmaamay jilka laba socod afar boqol iyo konton qofku markuu dhimanayo malaa'igta way is arkayaan sida ku sugan xadiidka baraa wuxuu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofku markuu adduunyada ka gadoomayo ee aakhira uu gadoomayo in malaa'igtu ay u soo fadhiisanayso inta ishiisu qabato wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ina alcabda almu'min إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفر من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منهم مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه ورسولك لأدونك مؤمنك أدوية مركب دوميو آخره وأقوريو وحسودك ملائكته raxmadda ayaa samada ka soo degta iyagoo oo wejiyooda cadcad yihiin iyadood mooddo wejiyooda cadceed oo kale iyagoo sida kafan kafanaa jannada ka mid a iyo udug udugyada jannada ka mid a waxay u soo fadhiistaan ishiis intay qabanayso malaa'igtu arkaya kadib malakul mowdkii baa yimaadaa markaasuu barkimadiisa agteeda u soo fadhiista kii isagu xumaa isna rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa ina alcabda alkaafira idaa kaana fii inqitaaci min addunya وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المصوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه قف قال adduunyada أدوية ملك القدوم يا آخر waxaa وحسود دقم ملائك wejiyadoodu madmadow مدويهين أو ستة maro adag oo naarta laga keenay markaasi uu soo fadhiisanaya ishiisu intay qabato malakul mowdkiina wuu imanayaa barkimadiisuu fadhiisanaya marka malakulmowdkii waa laysarkaya ambiyada iyo nebiyada ilaahay wuxuu u sameeyey dooransiin iyagu ay dooranayaan waxay tihi caaisha radi allahu canha kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam huwa saxiixun yaquul rasuulku isagoo caafimaad qaba odhan jiray innahu lam yuqbad nabiyun qadu xataa yaraa maqcadahu min aljanna uma yuxayaa aw yukhayam وهو رسول رسولك عليه الصلاة والسلام إلى هاي مو قبنا الضوء نبيه إذا كم ضوء مو دمني إلا لقته صميش كنا كفري سنه كان دي بنوال الدور رنسين إنو لنتوي إنو نولاده قالت وحي تري فلما اشتكى وحضره القبض رسولك مركو حنو صدي إيه جاريدي كسوا حاضرتين ورأسه على فخذ عائشة يسوى رسولك عليه الصلاة والسلام مدى ذي سبوه عائشة وساري وشي عليه رسولك والدولي عليه الصلاة والسلام فلما فاق مركو صوب براروهي شخص بصره رسولك عليه الصلاة والسلام وعوته إندهيسا نحو سقف البيت حق قرية سقف كيسا ثم قال رسولك حويني اللهم في الرفيق الأعلى إله يو حق صريح قول هذا صريح للرفيق أنكم يديستي فقلت عائشة وحيت روحاني لي إذن لا يجاورنا نلا تشعر ما ينلا تشوذ ما رسولك حضورت إله انتيسا فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح وعن قرتين يهيكاسي حديث كي وركن وقشي كن تري سقو عاصمات قبل البخاري وولي قبر هو مدو قف كي قبعنا وحو كم مدوان يا قبر قاس مدو عمل كي سوق له وفتي من يو هي صلاة اللي قلت كن هي صلاة الجنازة وحو الأبي رافع سقو أبي هريرة كورينا يا أبي هريرة وحو رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا إن المدو أي مساجد كحشيك بوري جرتا مين المدو ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها وعنه رسولك واي وحو ويدي صحابته وحو كيري نينكي حارج ري مسالك اما قبل حارج التماغي فقالوا مات ويكون هذا مول انتي قال وحو لا فلا كنتم اذنتموني محادي ويسي ويدن يقول شيخ ويدن قال وحو لابو هريرة فكأنهم صغروا امرها أو أمره واحد مودين أريدي سيريستان أم أريدي سيريستان فقال رسول كحول دلوني على قبره قبره تسع فدلوه ويساتوسين فصلى عليها رسول وكتبت عليه الصلاة والسلام ثم قال رسول كحولي إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها قبر يذني وحي كم ذويهين dadkii ku jiray wa ina allaha caza wajalla yunawiruhaa lahum bisalaatii calayhim ilaahayna wuxuu ugu iftiimanaya ku tukashadan ku tukanayo rawaahu muslim muslim baa wariyey qofka qabriga marka la geliyo muslimka ah qabrigaasi waa isku soo ururayaa ama qabrig waa la yskugu dhufanayaa sida caaisha ay ka warisay rasuulku inuu yihi calayhi salaatu wasalaam إن للقبر بغضة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد المعاد ورسولك عليه الصلاة والسلام قبر يسكت فشو الله هدو قف كبد بادلها سعد المعاد كبد بادلها إمام أحمد باوري بن نوح تلمامين وهي حديث حسن أفكا مؤمن كوان السوية قبر يسكت مركا لقليو لكن قفك مرافقة أما قفك كا إلا السقاوات كان يساج عن البراء بن عازم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال براء رسولك ورين رسولك يري المسلم إذا الرسول في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة مسلم كادي قبل جيسا لقوة يدي سؤالها وحقر يا إلى حق لقوة عابدين أن نجني الله مهيانه نبي محمد رسول كيسي عليه الصلاة والسلام تاسينا وتفسير كهذا الكوي لها يري إلهي وحسوك يا كوي على الرمي هذا الكسوك مكسوك يا الدنيا يا آخرة آخرنا قبل قال لقوة هذا وحديث متفقة وحلق يا أبا ذاتك قال الله هينو مقشيو ذاتك قبل قال لقوة عذابي يعودكو ذا مقشيا إن الله قشيا لقى يابا بلا وحو كوري أبي أيوب أبي أيوب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس رسول كان بحي عيته لحظي فسمع صوتا فقال مركاس رسولكم رسولك وحو يري يهود تعذب في قبورها رواه مسلم لمن كان يهود لا ينعضوا قبر قوضا لقوا عذاب يا حديث كمسلم بورين إلهي وحو كيلا لنا يا ضمض قبرك إيه تحان كوردا ambiyada ilaahay rasuulkiisa iyo shuhadada iyo dadka furinta fadhiya jihaadka iyo sidiiqiinta iyo ubadka yaryar oo laysku khilaafsan yihiin ma laga ilaalinayo mise laga ilaalin maayo iyo qofka habeen ama maalin jumcaha dhinta iyo qofka ku dhinta calool socod amaba daacuun dilo nacuudu billaahi min adaacuun markay seexdaan dadka muuminiintii dadkii dhintay ruuxdoodii ama naftoodii inay arkaan baa laga yaabaa sida laga fahmaya suuratu zumar aayadda labiyo afartanaad inkastoo sheikhul islaam ibnu taymiya uu tilmaamay aayaddu inaanay diidahayn lafdiga aayadduna inaanu dalaalo qadciya kugu tusahayn adduunyada qof dhintay lama keeni karo qof geeriyooday oo dhintay adduunyada kuma soo noqdo firqo ka mida ah firaqa gaalada oo la yidhaahdo maansooniya waana firqaday ka samaysan yihiin firaq badan sida ikhwaanka ama jamaacatu likhwaan muslimiin waxay sheegtaan inay soo celin karaan dadka dhintay markaasu waxaa laga yaabaa qof intay u yeedhaan ayay ku odhanayaan gaalow oo diinta ka bax markaad gaalowdo saddex bilood gudaafad ku soo jir ama saddex bilood ha maydhanin ama saddex bilood dhiig cad kadib waxaanu ku tusaynaa qofkii kaa dhintay wakhtiga markaasaa markuu muddadaa sameeyo saasi uu gaaloobay gaalnimada u ku murxado ayaa shaydaan baa iskugu soo labahaya qofkii ka dhintay shaydaan baa toos iskugu muujinaya markaasuu la hadlaya laakiin dadkii dhintay iyagumay soo laaban ilaahay baa tilmaamay subxaanahu wa tacaala inaanay soo noqonin dadkuna qabrigoodu wuxuu u yahay saddex nooc qof lagu cadaabo waa gaalka cadaab aan ka go-ayn iyo qof lagu cadaabo cadaab ay ka go-ayso qofka muuminkii caasiga ah iyo qof loogu nicmeeyey waa qofka muuminka ilaahay u badbaadiyey subxaanahu wa tacaala waa saddexda noocun ilaahayna jalla wacala addoommaha wuxuu ugu sheegayaa waanada lagu waaninayo aayaadkan oo dhan axaadiidta rasuulka lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam inay ku waantoobaan inay wax ku qaataan iyo inay isxisaabiyaan adduunyada intay joogaan oo aanay adduunyada ku talax tegin oo aanay is-iloobin si aanay u noqonin qolfo adduunka dullugaynaysa qolfadaasoo maalinta la baraarugaysa oo soo kacaysto o dhanna si dhib ha lay celiyo qofka muslimkii intuu adduunyada jooga waa inuu soo jeedo waa inuu baraarugsanaado waa inuu ilaahay u noqdo subxaanahu wa tacaala camal wanaagsan oo badbaadiya maalinta qiyaamana waa inuu la imaado u qabto dembigeena ilaahay ha dhaafo dembiga waalidkeena alla dhaafo xaqana alla hayna waafajiye subxaanahu wa tacaala ilaahayna haynaga dhigo kuwa kuwanto waxna ku qaata khayrkana fahma ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu inaga dhigo kuwa qabrigooda loo nuuriyo loo waasiciyo cadaabulqabriga iyo dhibaatada adduunka laga ilaaliyo mas'alo yar ban baraarujinaya ilaahay waxaynugu mahadinaynaa in dowladdeenna uu ka dhigay dowlad islaama madaxweynaha dalkeena maamula inuu ka dhigay madaxweyne islaama dadka qaar ba waxaa laga yaaba waxa u taliya dad caabudo qubuur amaba dad caabudo sanamyo waxaa la oogay wakhtiyadan aynu ku jirno arrin aada u muhim ah oo ay ahayd in la sameeyo arrintaasina waxay tahay dad gacan ku dhiiglayaal ahaa ayaa xajkii ilaahay laga ogay subxaanahu wa tacaala oo dadkay dileen looga aaday lama dulmiyin dhibaato kale looma geysan qof qof dilay baa looga aray qofkuu dilay wuxuu geystay qaraabadii dadka laga dilayna waxay idhaahdeen waxaan ku qancaynaa dadkaana laga dilay inna looga aray ciddii dishay gaaladii raalli kamay noqon mana jeclo hadda iyagu qof qof dilay bay u dilaan welibana si xun bay u dilaan sunay ku tijaabiyaan qofku markuu qof dilo ay rabaanay u dilaan maraykanka oo kale irbad baa lagu midaa lagu tijaabiyaa dadka qaarkood intay irbad lagu mido subaxdii ayaa waxay qaadataan subaxdii lagu madiyay ilaa subaxdeedii kale inu sakaraado qofku oo uu la xarbiyo kursi baa lagu xidhxidhaa silsiladama suun baa kursigaa loogu xidhaa markaas ay lagu mudaa afar iyo labaatan saacadood ama labiyo toddobaatan saacadood bay irbadaasi qofkaa silcinaysaa rasuulkeenna wuxuu nagu yihi calayhi salaatu wasalaam waidaa qataltum fa axsinu lqitla haddaad wax dilaysaa dilka wanaajiya qofkii naftaa hore loo dhaafinaya oo qofkii qof dilay qaarkood waxaa laga yaabaa gaaladu inay sun waraamiyaan markay dilayaan qaarkood waxay ku dilaan electronic iyo dabbay ku dilaan oo intay ku isku xidhxidhaan ayay dab intaasoo waada ku furaan way silciyaan haddana iyagu silcintaa dadka silcinayaan waa xuquuqul insaankii oo ay ilaalinayaan iyaga siday la tay ilaan xuquuqulinsaanku insaanku xuquuqul insaan maaha waa xuquuqul ay ama waa xuquuqu daanyeer weeye xuquuqu daanyeerkii baa la rabaa in muslimiintuna ay fuliyaan ay la imaadaan ay sameeyaan gobollo dhan oo maraykanka ka mid a ah ayaa xadka lagu ogaa qofka qof dila waa loo dilaa markaase waxaa laga yaabaa xadkaa la oogay iyo diinta ilaahay lagu dhaqmay inay ka murugoodaan oo ka cabaadaan oo ka qayliyaan muslimiintaay ku leynayaan afghanistan xuquuqulinsaan ma laha muslimiintaay ku leynayaan ciraaq xuquuqulinsaan ma laha muslimiintaay ku leynayaan suuriya xuquuqulinsaan ma laha مسلمين تلقوا لين فلسطين حقوق الإنسان ما لها ليه دم قف ليه قف وكل نفته دي ويرياري بلي أي حقوق الإنسان لك حتى ليه دي قف إيه، إلا دلال بنتي حقوق الإنسان ما العين حق واي إنسان واي حق إلهي ما يقرم وايا نصي حق ربع بني آدم إلي كرتان وعمي ما هم براروتين يا وار قلبين الشكيو كجر الأحكام تي إلهي سبحانه وتعالى إلى فلنيو دولتها وقبوا غاليو ha loogu tahniyadeeyo xukunka ilaahaya fuliyeen jasaakum allahu khayran lagu yidhaahdo inta hadhayna ha la wada fuliyo sharcigana ha lagu wada dhaqmo diinta islaamkuna dastuurkeenna ha noqoto waa in qofkii uu ku farxo wixii la samaynaya khayra inta dhibanna in la sii sameeyo in lagu booriyo oo khayrka la farabadiya muhiim ah gaaladu waxay dadka qaarkood ugu hanjabaan adduun manu kaa goyn mana qabatay manu kusaar dhibaatana kuu samay olahaad u fiirsataa dowladda keliya ee dunida islaamka kitaabka qur-aanka ku dhaqantay isku xukunta shay yar iyo shay weyn waa dowladda boqortooyada sacuudiga dowladdaa sacuudigu gacanta waxay ku haysaa adduunka wax gaalo ka jiroo dhan way ka baqdaan haddii kelmad yaroo khaldan sacuudiga gaalada ka yidhaahdaan dalkaa ka yidhi waylahu hoogiisa way u dhammaata waa inuu cudurdaarto sacuudiga diintiibay ku dhaqmeen sharaf bay isu yeeleen markaasuu ilaahay sharfay kor bay isu qaadeen markaasuu ilaahay kor qaaday waxaa nusre ka dalbatay dowladda sacuudiga dowladda yoba nusradii bay siiyeen gaaladii jamciyada qurmo ka dhacay intay isu tageen ay dhaheen sacuudigu wuu saxsan yahay yaman shaqaha ka qabta wixii amniga khalkhalin dhibaato geysanayaan waxaa laga yaabaa dowlad kale inaan laga yeelin intaa in sidee looga yeelay diintii ilaahay bay quweeyeen subxaanahu wa tacaala diintii ilaahay ba sharfeen kor u qaadeen markaasuu ilaahay iyagana quweeyey oo uu sharfi uu kor u qaaday hadday tay muuqatay hadday tahay qarsoonimana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu sharfiya uu ilaalinaya ilaahay dembigooda ha dhaafo ilaahayna dembigooda ha masaxo cadowgoodana alla ha jabiyo ilaahayna ha ilaaliyo mamlakadda iyo waddamada muslimiinta oo dhan dhibaataday la maagayihin jamaacadkaiyo firquna allah ka ilaaliyo dembigeenana alla ha dhaafo dowladeennana alla ha quweeyo axkaamta ilaahay fulisay iyo intay fulinaysana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku sharfo korna ha ugu qaado nicmadiisana allah inoo shugo subxaanahu wa tacaala roobkana allah inoo shubo innagana qaar diintooda ku dhaqmo oo fuliya allah inaga dhigo wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayka Thank you.